إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ku dhex jirnay akhirkii kitaab dahaara baab lxayd xadiidka boqol iyo shan iyo labaatan wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi caaisha lamaa ji'naa sarifa meesha sarif la yidhaahdo markii aanu nimi waa meel u dhaxaysa maka iyo madiina ama xaramka agtiisa unba ah oo aan ka fogeyn toban kilomitr meelaha u jirta xid waxa iga yimi dhiiggii qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu igu yihi ifcalii waxaad samaysaa maa yafcalu lxaaju qofka xaajiga ahay wax kastuu samaynayo samee camaladoo dhan la wada kaalay maydhashadii xidhashadii camaladao dhan hayra anlaa tatuufii laakiin ha tawaafin bilbeyti kacbada xataa tadhurii jeer aada daahir noqotou kaago aada ka maydhato ha dawaafin kacbada camal kastaba la kaalayo qofka xaajiga xaajigaa ama cumraysanaya la imanayo marka laga reebo dawaafka kitaabu alxaj dee insha allah waynu gaadhayo xadiidku halkaana wuu inoogu iman doonaaye halkanse wuxuu sheekhu u keenay gabadha aan daahirka ahayn waxyaabaha ka xaraamta ah waxaa ka mid a adawaaf bilbayt alcatiiq baytullaahi alxaraamka in aanay dawaafi karaynin dawaafka ay wareegeyso laftiisa waa ka xaraam weeye cumra ayay eh, islaantana xidhnayd ah, camalkeeduna mutamatic buu ahaa xajatulwadaac bay ahayd meeshaa xaramka ka agdhow markay soo marayso ayaa uu ka yimi dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arkay iyadoo cabanaysa kolkaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam islaantan uu qanciyeyo waxa uu ku yihi wax walba sameyn laakiin dawaafkunbaa dib dhiganaysa marka xajkii iyo cumradii ayay isdhex geliso waxay noqotay qaarina waxaynu ka faaidaysanoo kale camal kasta oo qofka xaajigii uu la imanayo gabadhii iyada ahayd aan daahirka ahayn way la imanaysa dawaafka sacyigiis dawaafkii iyo dee dawaafkiina way dib dhiganaysa sacyiga waxba shardi uma aha in e, daahir uu yahay qofka laakiin isaga laftiisi sacyigiina almasca meeshii la saciyay iminka waxay gashay masjidka dhexdiisii bay gashay kolkaa sacyiguna waxyaabaha shardiga u ahaa waxaa kamid ah inuu kolleyba ku xigo dawaaf inuu dawaaf kuxigaa shardi ahayd marka sacyigii iyo dawaafkii bay qofku iska dib dhigaysaa ilaa intay daahiraysa way iska exraamnaanaysaa dee way iska joogi uun oo intii xidhashadii iyo waxyaabihii kale soo samaysay laakiin ilaa intay daahiraysa ma dawaafay waxa aynu halkaa ka aragnay ixtiraamu lbeyti wa tacdiimu beytkan ilaahay baa la weyneynaya waana la ixtiraamaya qofkuna markuu halkaa ilaahay ugu cibaadaysanayo waa inuu an yakuuna calaa axsani hay-a habka ugu wanaagsan iyo calaa tami dahaara dahaarada ugu dhamaystiran waa inuu ku sugan yahay ilaahay baa uhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid mar kasta oo masjid gelaysaan ziinadii iyo quruxda qaata quruxduna dharka quramahe bahaaraduna waa qurux weeyi marka fiqi ahaan baabkan halka uu keenay waa taa weyi waxyaabii ka xaraamta ahaa gabadha xaydada ah wacan mucaad ibni jabali radia allahu canhu annahu sa'ala annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu weydiiyey saxaabigani faqiiha ahaa maa yaxilu lirajul ninka maxaa xalaal u ah min imra'atihi gabadhiisa wahiya xaa'id markaanay daahirka ahayn sidee buu ula dhaqmi karaa faqaala wuxuu uhi maa fawqa alizaar wixii ka sarreeya guntiga ama googaradka aan idhaahno rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wadacafa waa xadiis daciif waxaa laga qaadanayaa intaa mooyaane wixii kale inuu kala mubaayacon eh, kala eh, mucaasharoon karo jimaacu mar walba waa xaraam laakiin inii kale dhaqdhaqaaqii kale la sheegi xadiidku laakiin ha tusiyo intaas inay xidhantay jilibka iyo xundhurfita ka dhaxaysa waxaase uu ka hor imanaya xadiidkii hore aynu soo marnay iyo aayaddaba xadiidkaa horena saxiix buu ahaa iyo aayaddii qur-aanka ahayd labadaba maxiidku macnaha in mee goobta iyada ah farjigun inuu xaraam yahay ayaa laga fahmayaa naska iyo dee xadiidkuna caddeeyba isnacu kula shayin ila nikaax marka taasaa faraajixu jawaazu mubaasharati lmar'ati bikuli badaniha cada alfarj wixii aan xubin ka ahayn inta kale o dhan waa kala mucaamalan karaa marka halkaana waxa uu u keenay sheekhu xadiidkana waxyaabaha ka xaraamta ah waxaa kamida gabadha iyadaa waxa la ydhaha galmada wacan umi salamata radia allahu canha qaalat kaanat innufasaa dumarka dhalmada ahi ee dhala waxay ahaayeen taqcudu mid fadhido oo cibaadada ka fadhida calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waktigii rasuulka bacda nifaasiha intii ay dhashay kadib arbaciina yawma asfartan maalmood baanay cibaadaysanay nina la mucaamaloonay rawaahu alkhamsatu ila annasaa afartii kalaa wariyey ah, marka aan khamse ku idhaahdo waa marka bukhaari iyo muslim aanay ku jirin sabcada buu kuleeyahy wallafdu liabi daawuud wa fii lafdin lahu waxa uu dheeraad u lahaa abi daawuud oo lafdi kaleu warinaya dheeraad ku jiray walam ya'murha annabiyu sala allahu calayhi wasalam gabadhaa dhashay nebigu muu farin biqadaa'i salaati annifaas salaadii ka tagtay intii ay dhalanayd intii hooyadaasi ay umusha ahayd salaadihii ka tegay soo qallee muu odhanin nebigu waxaynu xadiidka ka fahmaynaa gabadha caadada leh iyo inay isku mid yihiin tadhiigga dhalmada leh alxaydu walnifaas xagga axkaamta waa iskaga mid allaahuma ilaa muddadii unbay dee ku kala duwan yihin oo kana waa markuu go-o nin waliba waa markuu go-o ficlan laakiin way yar kale muddo dheeraan karaan kana afartan iyo lixdan buu gaari karaa marka inay fadhido waxaa looga jeedaa inaanay la imanaynin wixii u banaanaan jiray qofka daahirka ah waxay kala mid tahay oo kaleo xadiidku uu sheegay inaanay soo qalaynaynin salaadihii salaadu dee way fara badan yihin laakiin soomkii waa soo qalaynaysa annifaas waa macnaha wilaadat baa lagu tilmaamaya nafistu iyo nufistu nafistuna w xayd baa ka yimi wey nufistuna waa umushe wey dhiiggaa isaga ah ee rixumkuu soo tufayo muddada ay gabadhaasi leedahay cibaadadan iyada ahi uma banaana iyo mucaamaladii sawjiga ahay labadan dhiig waa isku mid xagga axkaamta afartan bay fadhiyeysaa sidiisa qaalibkaabuu afartan ka socdaa markay culimadu dabagaleen ay u fiirfiirsadeen ama dhakhaatiirtuba eegaan muddo la odhan karo waa ugu yar tahay ma laha mararka qaarkood buu wax yaroo soo baxa u noqdaayo ilmahaba raacsan mararka qaarkoodna waaba badan karaa afartanka laftiisu dhaafi karaa almuhim dhiiggaasi waa in uu ka go-aa qofkii waa inuu ka dhamaado marka haddii ay dhacdo afartankan ka horba inuu ka dhamaado dee cibaadadii waa gudanaysaa gudanaysaao way la iman doontaa laakiin afartankana waa sida qaalidkaa wey ama inuu ninkii mucaamalo la sameeyo waa arrin la xidhiidha caafimaadka oo qofkii markaa ay daahirto waxaa xalaal noqonaya jimaacii laakiin waxa idaafatan ilaa dalik waxaa la barbar gelinayaa caafimaad ahaan haddii aan waxyeella imanayn wey ila qofkan meeshii muddo dheer baa warshadani soo shaqaynaysa marka warshadan iyada ah iyo riximkani inta uu caadi ku noqonayaa waa ilaa arbaciin sitiin meelahaas marka qofkii jimaaca waktiga loo samayn karaa waxa wey marka arrin caafimaad oo hor joogsanaysa aanay jirin laakiin waxyaalaha xagga caafimaadkeeda a imanayo daahirba ha ahaatee dee laa darara walaa diraara baa lala akriyaya xadiidka wax dhibaato ahi ma jiro macnayaal qofkii la dhibin oo dhibaatadaasa markaa loo daynaya daraaddeed waayo intaa waxaynu kusoo aragnay miftaaxii ama furihii salaada miftaaxu salaati dahuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim furaha salaada buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam waa nadaafada loo qaadanayo intaasaynu kusoo qaadanay xidhashadeeda ama ficilka iyo hadalka salaada ka baxsani ay xidhmayaan oo marka allahu akbar la ydhahdo goorta wixii kaa xaraamahaa salaada dhexdeeda uu ku xalaaloobayaan oo markaad salaamo naqsatee assalaamu calaykum sidaa waraxmat ullah waay hadihi salaa cibaadadan iyada ah xagga luqada waa duco halkanna waxaa lagu tilmaamaya xagga shareecadeena aqwaalun wa afcaalun maqsuusa muftataxatun bitakbiir muktatamatun bitasliim waa ereyo iyo ficilo kooban oo gaar ah lagu bilaabayo allahu akbar lagu dhammaystirayo assalaamu calaykum saa xadiidka rasuulkuba uu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam habeenkii laylat alisraa walmicraaj baa salaada la waajibiyey saddex sannadood ka hor intaanu nebigu ka qaxin maka asalkeedu waxa uu ahaa laba ragcadood dabeedna waa la kordhiyo dee waxay noqotay afar iyo saddex salaadii subax iyo salaadii safarkuna labadeedii bay iskaga joogeen marka hore labadaasaa la tukanaya sa caaisha ba ay ku fasiraysa cibaadooyinka kale salaadani dheeraadiya ka leeday dheeraadyadeeda waxaa ka mid ah in lagu waajibiyey caalamka kore halka cibaadooyinkan kale lagu waajibiyey ummadda iyadoo nebigu jooga calayhi salaatu wasalaam dhulka nebiga waa lagu waajibiyey salaadan oo ilaahay baa faray iyadoo aanu malag u dhaxayn bilaa waasita iyadoo shan abaa la waajibiyey waxaa leeyahay kontona shan baa soo hadhay kontonkii la ajriya marka waa tiro tayadeedu badantay oo la sheegay in lagu dhufanayo qofka boqol kiiba toban waayahay waa cibaadada kusoo xigta tawxiidka cibaadada kusoo xigta tawxiidkii soo raacaysa wey hiya algaaya fi lcubuudiyati watadallul waalqurbi min allahi tacaala taarka ilaahay addoonku u dirayo iyo xidhiidhada xidhiidhka uu la samaynayo cibaadada uu kula samaynayo ka ugu culus buu qofku gudanayaa markuu salaada ku jiro waxaa cadaynaya xadiidku nabigu ui aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa markuu ugu dhow yahay buu nabigu uhi ilaahay addoonku waa markuu fooda dhulka ku hayo tajibu calaa kulli mukalaf baynamaa kayruha min asharaa'ic qad laa tajibu cala albacdi licadami istitaaca cibaadadan iyada ahi addoonka mar walba waa ku waajibintu miyir qabo halka laga yaabo in xajkii iyo sakadii iyo soomkii iyo si ay ka dhacaan qofkii oo siyaabo kale looga wareegi karo laakiin iyada caqligay la shaqaynaysa laa tasqudu salaa maadaama alcaqlu mawjuuda kitaabka qur-aanka sunnaha nebiga muslimiinta ijmaacooda intaba waa salaadu ku sugantay oo cibaado qofka diidaa uu ku gaaloobayo wey waaya cibaadadan iyadaa insaanku mar walba wuu baahan yahay balaayooyinku hadday kusii habsadaanna waa inuu sii badiyaa sunnaheediiyo faralkeedaba waxaa laga kaashadaa laga weheshadaa warwarkiiyo walbahaarkiiyo walaaca wastaciinuu bisabri waasalaa cibaadadan iyada ah qofka iyo mujtamaca intaba way qurxisaa oo wixii foolxumaabay ka saartaa ina asalaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar ina alxasanaati yudhibna asayi'aat cibaadadan iyadii waxay u baahan tahay halka dadku ka taagan yahay in looga soo dhawaado runtii dadkana gurmad loo fidiyo waayo cibaadadan qofkii gaalnimo iyo islaamnimaaba lagu murmaya inuu dhex taagan yahay adilo badanina inuu gaaloobayaabay tilmaamaysa marka qofku waa inuu isku dayaa bal bulshada kugu xeeran ama isku guriga tihiin ama aad ka mas-uulka tihi ama aad saaxiibada tihiin ama aad jaarka tihiin ama aada madaxda u tahay si uun calaaqo u leedihiin inaad isku daydo inaad ka badbaadiso taarignimada rag iyo dumarba oo dacwadda ilaahay loo fidiyo dadka oo la gaadhsiiyo qofkii lagu muslaxo oo mushkiladda waxaan uu leeyahay lasoo hordhigo oo loo wadixo loo caddeeyo aada bay muhiim u tahay marka dee masjidkii la aqiimo oo adiga arkayo suuqeennii kolkaad eegto bacadlaha iyo jaadlaha iyo waxaan lagu xeeran oo dhan iyadoo salaadii jumcaha lagu jiro oo jamicii lagu jiro ayaad odhanaysaa markaad saa u eegto war meesha malaha aqaliyadda muslima akariyaduna muslim maaha ilaan intii badday dabadday taagan yihiin dadka caalamkaynu ku jirna iyo caalamkay ku jiraan waaba mutaqaayir waa kala tegsan yihin marka xaqiiqatan mushkiladda shaygani uu leeyahay dadka in aada loo dareensiiyo oo aan laga gaabsan oo wuu tukadaayo waa matukada un lagu dhaafini laakiin loo sheego qofku haddii halkaaba uu taagan yahay dee xumaan iyo ceeb waxa ugu filan in lagu muransan yahay hadduu dhinto waa gaaloo lagu tukan maayaba arrinkiisiiba halkaa taagan yahay aimo badani ay ku tegeen adiladooduna dee daahirka waafaqsantayba wo markuu halkaa soo fadhiisto iyadii oo inantiisii laga doonayo yaa la odhanayo adigu dib u joog taariku salaad baata inanta ninka kale kugu xigaa guurinayeen odaygaa isaga ah ee taariku ah ee koofiyada leh maxaa u hadhay markaa de u hadhay ma jiro intaan ilaahay agtiisa la gaarin dadka agtoodiibuu qofkii ku fadeexadeeday nantii guurin mayside oo maxaa dhacay dee ma tukatid qaar baa markaa soo weysid adeer ma salaada unbaa oo hadday salaada uni hor taagan tahay ee masaajidkaan ku tukan adeer oo hadday halkaa taagan tahay macnaheedu waxa weye salaad lagu doonayo dee gabaatiyo yarab arrinkeedu ma hagaagsanaa marka almuhim in arrinta aada loo rakiso bal dadka ilaahay baa badbaadada hayee lagula dadaalo waa almashaakil alijtimaaciya cudurada bulshadana aynu ku dhex nool ayay kamid tahay cibaado xumada salaadu ay kow ka tahay iyo balwada iyo jahliga iyo waxaas waaya xaqa dee addoonkii iyo ilaahay udhexeeyana waa ka koowaad awalu maa yuxaasabu bihi alcabd yowma alqiyaamati salaa waa markuu maxkamadaisa soo taago qofka halkaasaa loo kala saaraya intii alla caabudaysa iyo iyo matukadayaashi halkaasaa loo dareerinaya yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun oo imtixaanka la marinaya waxa weeye bal sujuuda un unbuu ilaahay odhanaya marka laysugu yimaado goobta banaanee addoomaha uu ku xisaabinayo marka qofkii laylyanaa ee carbisnaa ee cibaadada si wanaagsan u gudanaya sujuud buu la dhacaya kii kalena duudka ama araracdaa dhabarka ayuunbaa sabarad laga dhigaya markuu isilaado fooranso dhanka kaleu iska rogaya waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun iyagoo caafimaad qaba ayaa sujuuda laga waayay oo maantuu karaya markaa baabulmawaaqiit marka mabaaxis bay leedahay cibaadadani meelo lagaga hadlayo oo ay ka mid tahay shuruudaheedi tahaaradii haddii laga soo hadlay shardi buu ahaa tahaaradu shardi bay ahayd oo dee miftaaxu salaati dahuur ayay soo ahay shuruudda salaada shardiga labaadna waxa ahaa dukuulu lwaqt ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta marka waktiga gelidiisii goormaa la odhan karaa waktigii wuu galay salaadahan shantii aynu alle ku caabud u tukanayno salaad waliba awal aakhir awsad ayaa waktigeedu u yeelanaya macnaha wakti hore wanaagsan iyo mid xagga dambe ah taasaa la sheegi doonaa waana shuruudaha shardigii labaad wey <clears throat> waaya marka waxaa kaloo iyaduna baraarujin mudan a'imada iyo mu'aadiniinta iyo dadka guud ahaanba cibaadadan tukanaya inay aada u bartaan waktiga qadiyat alwaqti in aada la ysaga xil saaro oo waktiga loo ilaaliyo oo aan dee lagana habsaamin shaki lagana hor dhicin adigoo isla dadaal ilaa waa tacafusaar cibaada aad maantao dhan u fadhido aad ilaalinaysa haddaad ka qadinto marka salaada casarka duhurka iyo aan ah, idhaahna ee subax waxaad moodaa waxyaaba inay ku yara sii yihiin oo mararka qaarkood ay u dhaxayso mu mu'adiniinta adaankoodii ay u dhaxayn karaan labaatan mirir meelaha ama uu yaraan rubuc kani waktigu adaamay adaankii fajriga iyo ka kale waktigu adaamayo rubuc baa u dhaxaynaya midina wuxuu adaamaya shan kale kusii xigaa shan kale kusii xigaa shan kale kusii xiga waaya ninka taa aada looga fiirsado iyo subaxii oo qadiman duhurkii oo qadiman iyo casarka laftiisi oo qadiman istinaas buu samayn karaa bahalahan jadwalkan yaree la sameeye khariidadan loo sameeyo soomaaliya gaar ahaan hargeysaad ka heli karaysaa mu-asado kala duwan baa sameeyey internetka laftiisa waa laga soo saari karaa in wax badan la isla akriyo kuwa laga qoray waddanka iyo tijaabada qofku uu samaynayo ila muddo dheer haddaad imaamahay harkan lagu xisaabtamayo ee markaa xadiidku sheegayo iyo markaa tajaaribka isla akrido maxsuul waa inuu kusoo baxaa meesha waxa weeye qoraxdan ka dhacaysa ama waagan ka baryaya saacaddan c co fiveka ah kaasubaa laynaga daynaya saacaddu waa inay daba socotaa waktiyadan xadiidku sheegaya ila waktigaa la hore u soconaya kolla dib marka saacadda taasaad ku eeganaysa dhowrkii cishadana dee mar bay isbedelaysa can cabdillaahi bni camri radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qool nebigu waxa uhi waqtu duhr duhurka waktigiisu dad yahow idaa zaalat ishams waa qoraxdu markay leexato wa kaana uu noqdo dillu rajuli ninka harkiisu ka dhuulihi dherarkiisa u noqdo maa lam yaxdur waa intaanu soo gelin waqtu lcasr casarka waktigiisa duurka waktiga u horeeya idaa zaalat ishams markay qoraxdu batan ka leexato waktigiisa u dambeeyaana idaa kaana dilu rajuli ka tuuli waa qofka marka harkiisa uu leegaado qofku shardi maaha dee shay kastoo la qotomiyo markuu harkiisu saa loogu jiifiyo uu leegaado wey waana waktiga casarka in yar kadib uu soo galayo wa waqt lcasr waktiga casarkuna waxa weeye maa lam tasfara shams intaanay qoraxdu cawl noqonin ama casaan dee guduudahoo liita intaanay noqonin marka casarka awalkiisii dee duhurkii waktiguu baxay unbuu ku xigay shay walba harkiisu markuu la egaadu duhurku baxayay dee kol haddii halkaa la dhaafo casarka bilowgiisa casarka aakhirkiisuna waa intaanay qoraxdu maa lam tasara shams qoraxdu intaanay noqonin casaan liita macnaha aanay si kolkay sii bakti ku dhawaato kolkaa weeye israarka wa waqtu salaati lmaqrib maqribka salaadiisuna waxa weeye maa lam yagib ishafaq casaanku intaanu dhammaan ee casaanku jiro wawaqtu salaati alcishaa waktiga cishaa'iga u dambeeyaana ilaa nisfi leyli alawsat waa habeenka kala barhkiisa habeenka kala barhkiisa dhexe bar ilaa bartamaha wa waqtu salaati subx salaada subuxuna waa min duluuci alfajri laga bilaabo waaga qacdiisa maa lam tadluc ishams intaanay qoraxdu bir sooran rawaahu muslim walahu muslim waxaa usugnaaday min xadiidi buraydata fi lcasr casarka ayay ziyaadadan ku dartay riwaayadani washamsu baydaau naqiya qoraxdu oo sii cad oo saafiya baydaau iyadoo cad naqiyatun oo saafiya qoraxdu intaanay godka qarka gelinay laakiin sii nooshahay ilaa waktigaasuu ku joogaa wa min xadiidi abi muusa isaguna waxa siyaado ahaa washamsu murtaficatun iyadoo qoraxdu ay ka sarayso godka waaya marka xadiidkani waxa uu tilmaamay salaad walba waktigeeda iyo waktiga la odhan karo waa waqt likhtiyaar meelaha u dambeeya iyo waktiga la odhan karo cibaadadaasi halkaa haddii lasii dhaafo way baxaysa saddexdaasi isugu jirtaa duhurka soo aragnaya weliya ah casarkana riwaayaadka qaarkood waynu arki doonaa dee quruubka ku xidhaya goorta qoraxdu dam ay tidhaahdo laakiin iminka waktigan laga hadlayo intaanay qoraxdu dee madoobaanin ama aanay casaan eh, casaan aada u liito gelin ee qoraxdu ay sii noosha ama saafi ay ama ay kor tahay waa waktiga laban ee la odhan karo waa xaggiisa dambehaada waktiyada eh, la tukan karo wey wixii kasii dambeeya intaa waa waqtu ljawaaz iyo ibdiraar iyo xaaladaha aaday usii liidata wey salaada waktigeeda marka maa lam yaqib ishafaq shafaq waa casaanka marka had iyo jeer qoraxdu ay dhacdo dee waa adiga arkayoo sagal cas ayaa dhinacaa isku gudba shafaq waa kaa haddana marka lasii yar dhaafaynta ah axmarka ah mid asfaro cawla kaa marka lasii dhaafana cadaan baa sii muuda oo cishaagiiba soo gelaya isaga subaxii waa waagoo dilaaca iyobuu sheegay xadiidku iyo inta ka dhaxaysa qorax soo baxa xadiidkana waxa uu tilmaamay santa salaadood iyo waktiyadooda salaaduhu waxay asixi karaan waktigaa uu tilmaamay xadiidkani xadiidkii ibnu cabaas ee musnad imaamu axmed ku sugnaa ayaa wuxuu ahaa alwaqtu maa bayna haadayn waktigu labadaasu u udhaxeeyaa kaa hore iyo kaa dambe salaada duhur qoraxdu markay leexato qoraxdu kolkay leexato dee siyaabo badan buu ku garan karaa qof hadaad banaankaa istaagto oo harku uu hore u baxsan yahay waad garan kartaa markuu labadaada cagood ka baydho hadduu dhabarkaaga jiro waad garan kartaa isagana aad qiblada qaabisho waad fahmi kartaa inuu leexdiyo in kale haddii uu kugu toosan yahay iyana dee in yarunbuu kaa bixi markaa zawaal markay qoraxdu u leexato dhinacii ay ka dhacaysay wax yarba ha ahaatee harkuna wuu bixi marka inuu eh, waxaa lagu garan karaa kolkaad masle masaajidka dhinaciisan istaagto qoraxdu hadday ka leexatay bartanka gidaarkay qabanaysa xagga kale kolkaad masaajidka ka martana harkii baa degaya haba yaraadee kolkaad aragto oo dhinacan ka taaganto qoraxdii gidaarka ay hayso macneedo inay bartan ka leexatay ila masaajidka qibladiibu ku toosnaaye marka tajribo wanaagsan baa la doonaya qofku inuu ka qaato dadaal uu muujiyo wuxuu ku raaciyey markaa qaraaru hay-ati kibaar alculamaa qaraarkani waxa uu sheegayaa waa labiyo tobankii bishii afraad sideed iyo sagaashankii xagga hijrade ay ka warrameen culimmadu waddamadan ay dheeraanayo maalinku ama aan marna habeenku dheeraanayo ama laga yaabo mararka qaarkood inaan laba arkayninba qorax oo muddo habeen lagu jirayo ama bararka qaarkood maalin uun lagu jirayo maalin yaro maalin miskiinaho qoraxdu halkaas unay ka muuqanayso sidii bisha unbay halkaa hawska ka muuqanayso oo sida skandaneesiyanka iyo eryada she adduunyada marka xaaladaas oo kale aimadu saa uu sheekhu xusaya laba ay u kala qaadeen haddii qoraxdu ay muuqanayso waa in salaadaha sidoodii lagu wadaa haddii laakiin qoraxi aanay jirin waxaa la cuskan doonaa xadiidkii dajaal arrintiisa ka warramayay ee uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam masiixu dajaal kolka uu yimaado afartan maalmood buu joogayaa dhulka ma afartankaa maalmood maalin dherarkiisu waa sanad maalinna waa bil buu la dheerayay maalinna usbuuc buu la dheerayay asxaabtu rag faahimiina bay ahay ama aragti dheere su-aal bay nabiga weydiiyeen oo waxay idhaahdeen bal ka waran adugu maalmaha kalena de horta waa inta kale ayay maalmihii caadiga ahaa bay noqonayaan saddexdaa maalmood marka laga reebo haddaba salaadii ba yidhaha salaadii ilaa warwarkooda waxaa dareemaysaa iyo ka fikirkooda inuu salaada ahaa asxaabta ridwaan ullahi caleyh inagoo laga yaabaa dadka qaarkood inay weydiin lahaayeen oo maxaa la yeelaya agga goorma la caraabaya goorma la seexanaya iyo sidee loo shaqo tegaya dad su u kala soconaya iyo maxaa wax lagu tirsan doonaa iyo mushkiladaasiba iyaga ma haysaba asxaabta markiiba waxay la soo boodeen su-aasha ugu muhiimsan ila cibaadada inay ku buuxsan yihiine iyo ilaalinteeda bal waxay idhaahdeen alyawm aladii kasana yakfiina fiihi salaatu yawm qaala laa ukturuu lahu hal dee maalinkaa sanadka la dherarka ah hal salaadi ma nagu filanta ayay su-aaleen nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa muxuu ku jawaabay maya idinkuma filla uqadara uqadara sanadkii mise saga imise salaadood baa ku jira dee isku wada dhufo miyay kugu laaqan shanun dee kusii dhufo bishii iyo bishiina kusii dhufo labiiyo tobankii biloodo saaw kun iyo sideed boqol baa salow intaasoo salaadood maalinkaa waxaa la tukanayaa intaasoo salaadood intii sanadka la tukan jiray baa la tukanaya ee inaguma fila shani shani inaguma fila uqadara wey haddaba haddii ay dhacdo qoraxdii inay muddo maqan tahay maalmo maqan tahay ama dhowr bilood maqan tahay waxaa loo qadari uun sidii caadiga ahayd ama saacadaha lagu xisaabtamaya habiyo tobankii saacadood ama wadanka wadankaa ugu dhow ee qoraxdu si caadiya ah ugu muuqato siday salaadaha u tukadaan baa loo tukan doonaa qaraarkaasi aimadu kibaarulculamaa soo saareen buu sheekhu sheegay wacan abi bardat alslamiy radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusali lcasr nebigu casarkuu tukan jiray uma yarjicu waa noqonaya axadunaa midkayo wuu laabanayay ilaa raxlihi xaafadiisiibuu ku laabanayay fii aqsa almadiina oo madiine halka u shishaysa ah washamsu xaya iyadoo qoraxdu noosha sii iftiimaysa wa kaana wuxuu ahaa nebigu yastaxibu wuxuu jeclaan jiray an yuakhira min alcishaa salaada cishaa inuu dib dhigo wa kaana yakrahu annawma qablaha in cishaa'iga ka hor la seexdana waa karaahiyaysan jiray waalxadiida bacdaha hasaawaha iyo sheekada cishaa'iga ka dambeeyana waa nici jiray wa kaana waxa uu ahaa yanfatilu yanfatilu wuxuu ka gadoomi jiray ama ka bixi jiray min salaati alghadaa salaada subax xiina waktigiibuu ka bixi jiray yacrifu arajulu ninka uu garto jaliisahu ka barbar fadhiya marka uu garto ragga jamaca wada tukanaya wa kaana waxa uu ahaa yaqrow wuxuu salaada subax ku akriyi jiray bisittiina lixdan aayadood ila almia ilaa boqol aayadood buu akri jiray muttafaqun calayh wa cindahumaa labada sheekh waxaa agtooda ku xusan min xadiidi jaabir xadiidkii jaabir ibnu cabdillaahi walcishaau axyaanan cishaa'iga mararka qaarkood axyaanan waa mararka qaarkoode yuqadimuhaa waa horu marin jiray macnaha wuu qadimi horu u tukan jiray wa axyaanan yuakhiruhaa mararka qaarkoodna waa dibdhigi jiray taasina waa goorma idaa ra'aahu marka uu arko ijtamacuu inay soo urureen oo jamcu badan yahay cajala cishaa'iga horay buu tukan jiray waidaa ra'aahum asxaabta kolkuu arka abda'uu inay yara habsaameen oo ay yara hakadeen akhara cishaa'iga waa dib dhigi jiray wasubxu kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam salaada subaxna nebigu wuxu ahaa yusaliihaa waa tukanayay bikalas waktigii mamawa ama madowgii aanu iyo cadaankii aada u kala bixin madow sii jiro laakiin waagu dilaacay ayuu tukan jiray walimuslimin min xadiidi abi muusa riwaayada abi muuse waxay tilmaamaysa muslim soo saarayo fa aqaama alfaajir salaadii subax buu u aqiimo oo loo kacay xiina inshaqa alfajr markuu dilaacay waagu ee uu qac yidhi ayaa loo aqiimay wannaasu dadka laa yakaadu uma dhowaanaynin yacrifu bacduhum bacda barhkoodba barhka kale inuu garto ile meesha tariigna kama jiro waa masaajid wuxuunu ahaa un dee sarab saaran yahayoo madow ay iska tahay oo dadkuna kolkuu badan yahay sibuu isu sii madoobeynaya marka la isma garanayo waktigaa salaada la gelayo xadiidkan dhowrkan riwaaye isdaba taagan waxay noo tilmaamayaan salaaddii rasuulka sala allahu calayh wasalam kayfiyadda aheyd casarka waktigii uu galayay waktigii uu ka baxayey waa tilmaamayaan gaar ahaan salaada subax iyo cishaayga waaya casarka markuu nebigu tukadaba saxaabigu leey midkaaya inta uu iska dhaqaas intuu casarkii la tukado oo uu dhaqaasiyo koonaha madiina elahaa durdurugtana dhowrka kiilo jira lix kiilo toddoba kiilo ayuu qofku tegayaa qoraxdii oo weli casar ah haya casar dheeroo de casar gaabana sii ah, nool marka lagu leeyahy eh, weli la odhan karo eh, way aad bay u iftiimaysaa salaada cishaay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtu markay soo bataan dee wuu uqadili jiray iyagu tixgelinaya marka laakiin uu arkay in la yar kala maqmaqanayo shaqooyin iyo baylahdi iyo waxaa lagu kala maqanayo waa isla sugayo wuu dibdhigay salaada cishaay hurdadan la diiday ka hor dee iyadii baa tegaysa haasaawaha iyo sheekada cishaaye kadib la diidayna dee khatar waxa gelaya maxay salaadii subax taasi markhaatigeeda dee waynu haynaayo dadka ama tifiyada iyo daawado ama qarxiyo qayila dee meeshu waa bilaa subax weyn salaadii subax way ka seexdaamu qaadiradaa ku beegan waaya marka waxaad ka faa'iidaysatay waktiga salaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam subax cishaay iyo casharba ayuu xadiidkani inkaas iyo tilmaan istixbaabu tacjiili salaati alcasr salaada casr goor hore ayaa waktigeedu marka uu galo xagga horea laga tukanaya awal alwaqt laakiin waktigu waa inuu galaa salaada cishaayna waa in la dibdhigaa ilaa habeenka saddex meelood oo meel ama uu kala badhmayo dibdhiggu waa meelahaas noqonaya markay laakiin dadku soo ururaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tix gelin jiray intii tukanaysayba hadday joogto ayaa la sugiba horey buu tukin jiray salaatu ljamaacati afdal min asalaati fii awali lwaqt marka halkaa waxaad laga faa'idaystay buu leeya ibnu daqiiq alciid in waktiga xaggiisa hore lala tukado iyo in jamaca la sugo in tixgelintaba uu siinayo jamaca in la sugo oo dabeedna salaada waktigaa dhexda laga tukan doono aada ka arkaysaa kale salaada subax inuu dheerayn jiray nebigu caleyhi salaatu wasalaam iyo lixdan aayadood iyo boqol aayadood mararka qaarkood suuradaha sare ah ee aayadahoodu ay dhaadheer yihiin waxa isle salaadaa iyo qur-aanka oo la dheereeyo ayaa si gaar ah quraan alfajr ina qur'aana alfajri kana mashhuuda salaada subax baa ilahay wy salaadii subax buu rabbi ku magacaabay qur'aan alfajr magacaasaa loo bixiyey laba salaadii ay ahayd in qur-aanka la dheereeyo dhexdeeda ina qur'aana alfajri kana mashhuuda salaada subax goobjoog bay malaaigtu yihiin oo heegan bay ku jiraan oo warbixin bay qaadayaan waa wakti jawigu uu degan yahay dadka maskaxdooda ay nasatay oo ay dhagaysan karayaan kirada ilan marka imika cishaayiga la ego ama salaadaha kale dadka maskaxdoodii waxaa kasii guuxaya shaqadii iyo saxmadii salaad kuleylka markuu ilaahay ka warramaya waxa uhi ina naashiata leyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiila iyada xagga xasiloonida iyo qowlka dhagaysigiisa habeenkiibaa u fiican ina laka fi nahaari sabxan awiilan maalinkiina waa shaqo habeenkiina waa waqti jawigu degan yahay oo qirada aada macaansan karayso adiga arkay dee salaatuleylka iyo salaada taraawiixda qofku xagga tukashada iyo firfircoonaanta iyo dhegaysiga isku sii maahe salaatuleylku awoodu sii leeya badan qof waxaynu ka fahmnoo kale istixbaabu muraacaati xaali lma'muumiin had iyo jeer in la tixgeliyo dadkaa tukinaysa dadkaa tukinaysa mar walba haddii la yidhi qirada hala dheereeyo salaadaasi hala tukasa hala tukada mar walba dadka aada tukinaysana ku xisaabta waxaa la yidhaha adaciifu amiiru rakr jamaca meesha isugu yimi ka ugu tabar daran baa u madaxa oo la tixgelinaya marka haddii aynu cishaaigii tukanaynoo kale dee markay dad gaar ahi tukanayaan iyo isku mid maaha dadkii masalan soo caajisee muddada dheer fadhiya ee qaarkood laga yaabo inay yihiin odayaal reer magaalahoo si kaadi u hayso soo wax jira maaha oo dabeetana in badanoo kamida aanay sunaysanba karaynin horay ay ka baxayaan marka waa ku xisaabtankeeda ayay runtii leedahay muraacaadkaasa xadiidka laga fahmaya waxaad ka arkaysaa oo kale asxaabtu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxay tixgelin jireen uun qalbi nuurayo eh may tixgelin jirin qalab nuuraya iyo guryo nuuraya xalay iskuma mashquulin jirin qulubta unbaa aada loo dhisi jiray iyo dadka tarbiyadooda iyo in ilaahay ku xidhmaan saa daraaddeed baa buulal baa la iskaga tukanaya masaajidkii waxaasoo khayri ay kasoo baxeen waxaasoo waxyigu kusoo degay dee sarabkaa iyo quruuruxaasu iska ahaa madowgaana waa la tukanayay waaya inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawmi alaakhir waaqaama asalaata waaata azakaata walam yaksha ila allah sifaadkaasun bay lahaayeenoo maaragtay nebigu ku tarbiyanaya calayhi salaatu wasalaam asaab wacan raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaala kunaa nusali lmaqrib saxaabigu wuxuu leeyahy salaada maqrib baanu la tukanayna maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga fayansarifu axaduna mid midkaya ayaa dhaqaajin jiroo salaada ka baxayay oo masaajka xaggaa dilada uga baxayay wa inahu qofkaasina la yubsiru wuxuu arkayaa mawaaqica nablihi leebkiisu meesha uu ku dhacaya muttafaqun calayh saxaabigu waxa uu leeyahay markaanu nabiga salaada la tukano ee aanu masaajidka ka baxno mid laga midi ah hadduu waran qac ka siiyu rideeyo wuxuu arkayaa halku ku dhacayo maxaad ka dareemi karaysaa macnaa waktiga maqribka goor horea la geli jiray goor hore ayaa la gelayay neefkuna dabcan marka la rideeyo imise mitur buu ku dhici karaa baynu odhan karnaa e berigaana ragga neefka riday curuufiyadeennan oo kale maahayna rag dee itaalaho baalka ku tababaran bay ahaano ilaa laba boqol oo mitir buu dee gaarsiinaya hadduu doono ilaa halkaas fooqaa weyne shishee marag suuqa dhexdiisa de halkaasaa leebkiio dabada sii dhaqaajinaya qofku arkaya markuu rideeyo marka halkaa waxaad ka fahamtay qoraxdu markay damtidaa salaadii maqrib waa la tukanayaa kadibna dhulkii oo iftiimaya ayaa laga baxaya waa istixbaabu tacjiili salaati lmaqrib fii awali waqtiha goor horaa la tukanaya almuraadu bilmaqrib huwa guruubu shams guruubu qursi shamsi jamiica intaa wareegsane qoraxduna ay dan tidhaahdaan macnaha inaga qarsoontaayo ay inaga libidhaa taasunbaa muhiima kaana yusallii almaqriba idaa qarabat ishamsu watawaarat bilxijaab inay libidhounbaa muhiima waad isla akriyaysa axaadiista uu markaa sheekhu soo taxayo awqaadan ay tirinayaan waktiga awalkiisii waktulakhtiyaarkii wanaagsanaa aakhirkiisii mid walba waa sheegan yahay iskama se hor imanayaan wuxuuna tilmaamaysaa salaada waktiyadeeda kala duduwan mid hore iyo mid dhexiyo mid dambeba leh an caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi ictama nabiyu sala allahu calayhi wasalam waa gabal dhacsaday nebigu ama wuu dib riday daata laylatin habeen habeenada kamida bilcishaa cishaa'igiibuu dib riday xataa dahaba jeeroo uu tegay caamatu leyl habeenka intiisii badnayd ilaa tagtay uma kharaja fasallaa intuu soo baxay ayuu tukado ummadii tukiyey wa qaala wuxuu ihi innahu lawaqtuha salaadan waktigeedii weeye lawlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ummadayda dhibayn waktigeedii wanaagsanaa wey xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay istixbaabu taakhiiri salaati alcishaa ilaa caamati lleyl taas markaa mael wax nus ka badani uu tago wey waa akiru waqti lmukhtaar waktiyada la doortay kiisa maaragtay ehm, ayuu kamid yahay waktiyaasa la doortay waana si aynu soo marayno wax mashaqo ahi markaanu ku jirin weye sugidda iyo dheeraynta oo dee aan laba kala dhaqaajinayn fiihi daliilun cala alqaacidati sharciya dar-u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix adilada qaacidada loo soo qaata xadiidku uu kamid mid dee cishaaigii buu yihi in sida loo dibdhigaa wanaagsan laakiin waxa aan u daynayaa mashaqada ummadda ku imanaysa mashaqadu waa cishaaigii in waktigaa wanaagsan loo riixo marka had iyo jeer dadku dee aanu isu soo ururin uu isu iman doono sidaa loo dibdhigo waa maslaxaddaa ku jirta laakiin waxaa barbar taalla mafsadada iyo dhibaato ah dadka inay mashaqo ku noqonayso marka mashaqadaa isagoo nebigu ilaalinaya si aanay meesha u imanin ayuu u qadimayay nabigu alayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood jawaazu amali alcamal almafduuli axyaana libayaani xukmi camalka fadliga badan iyadoo wax la ilaalinayo ayaa mararka qaarkood la iska dayin karaa dadka iyo maaragtay dareenkooda iyadoo la ilaalinayo waxaynu ka aragnay naxariista nabiga calayhi salaatu wasalaam inamaa bucidtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin aabadiya waxaa laydin soo saaray idinkoo ummadda u dalcinaya ku adkeynaya markaa mar walba qofka imaamka ah ee tukinaya bulshada qur-aan wanaagsan buu akriyayaa la jeclaysto cod fiicanuu ku akriyayo laakiin ha la jaan qaado inta la kari karayo inta la kari karayo kol walba ha ku xisaabtamo dadka uu tukinayo iyo nawciyadooda marka la eego xagga itaalkooda kolka la eego saxmadda jirta kolka la eego kulaylka jira kolka la eego da-da xataa mashquulkii in lagu xisaabtami karo وعn abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi ida اshtada alxar kulaylku markuu adkaado faabriduu bisalaa salaada qaboojiya oo waktiga horeha ka tukanina dibdhiga faina shidat alxar kulaylkaa darani min sayxi jahannam naarta jahanamo la idhaahdo neefsigeedii wax ka mida weeye muttafaqun calayh waktiga salaada awalkaa laga tukadaba ahe laakiin wakti la dibdhigi kalaa jira in la dibdhigaana fiican tahayba waa marka la joogo meel kulul sida ereyadaa xijaasa nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtu ay joogeen oo kale ereyadu marka kulayl jiro ida shtadda alxaru buu xadiidku leeyahy marka kulayl darani uu jiro oo dadki inay soo lugeeyaan oo salaada waktigeedii hore ay yimaadaan dhibaata ka qabsanayso kulayl badani ku dhacayo darabaadkii qoraxda marka haloo kaadiyo haloo kaadiyo oo duhurkii la tukan lahaa kawdii labada hala tukado ilaa labada ma kuwa fuqahada markay si sharxaya dha ilaa la helayo dee meel hoosiiska bahalka harkaasoo lasoo yaro raacay gidaarada sekadaha inta harkii uu soo baxayo saa loosoo raacayo ee walwal yarina uu soo dhacayo laydhaa yare xoogaa dadka nefiska a ah cagta ha loo dhigo wuu sii sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo bahashii allaha inaga nabadgeliya jahanamo la odhan jiray baa wax kasoo kabacaya waxaan badnayse ayaa soo yaro neefsanaysa istixbaabu libraadi fii salaati duhr inta badan waa salaada duhurka un waana sida culimada islaamku ee xadiidkaa saxeixa sidiisa u qaatay xikmaduna waa raaxat lmusaliin dadka tukanaya inay si degan ilaahay u caabudaan oo aanay qalabqalab iyo iyadoo qabow uu ku cararayo qofku ama uu isleeyahy tan iska rido hore uga dhaqso inaanu arrinku ku dhicin wey khushuuc baa la doondoonaya sababta m eh, kulaylka waxa u sababana sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam naartiiba cawato waxay leedahay ilaahay oo barkayba barka kale ayuu cuno waan ishafay anigii baa israqay dabeedna ilaahay wuxuu ogolaaday laba jeer inay yaro neefsato qaybta qabowguna inay mar yaro neefsato qaybta kulaylkuna in yar wax yar marka ugu darane qabowga ugu darana dareemaysaan iyo kulaylka ugu darana dareemaysaan labadaa neefsi ayaa xaggeeda ka yimi alkaa waxaad ka arkaysaa dee bahasani samhariid in qabowgii qayb ka mida naaraha ay qabowgii qabowguna sidiisaba markuu bato wuu kululaabaa ma umalaynaysaa ta haddii bal baraf gacanta ku qabo way ku kululaanaysa kuma hayn karaysa ah, dareenka qofku wuxuu isu rogayaa kulayl cod hadalkaa isaga ah naartu ay hadashayna dee wax lala yaabo maaha ilahay wuxuu doono waa ka hadla waa ka hadlinayaa makhluuqaadkiisa shaygu doonaya wacan raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi asbixuu bisubx asbixu iftiiniya caddeeya bisubxi subaxa hala caddeeyo fainahu isbaaxa iyo caddayntaasi acdamu liujuurikum ajrigiina sidaasaa weyn in ajrigu weynaado rawaahu lkhamsatu wasaxaxahu tirmidi wabnu xibaan xadiidku waa saxiix nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu ku sheegay oo uu yidhi subaxa iftiiniya riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayeen asiruu bisubx bisiin asiruu istilaar macnaha cadaado subax waaya talow cadaankaasi muxuu yihi bal sheekhu siduu usharxayeen isaga wa istixbaabu idaalati alqira'ati fi salaati subxi bixaysu yadkulu fi salaati fi awali waqtiha walaa yakruju ilaa waqad asfar macnaha qirada hala dheereeyo ilaa dabeetana dharaar ay noqonayso waktigaa ka baxaysaan dharaar ha noqdo qiradii baa la soo ode waataynu arkayna inuu lixdan aayadood ilaa boqol akriyay markaan sidaa ku fasiraya buri sheekhu ee hala caddeeyo aan u leeyahay qirada hala dheereeyo wey macnaheedu goor hore la gal xagga hore ha laga galo dabeetana inta lagu jira ha dheeraato goorta laga baxayaana wakti dhulku iftiimay caddaan tahay ha noqoto waxaan saa u leeyahay ui waxaan la akriyaya oo aan u geynayna xadiidkii uu nebigu tukaday bikalas ibtidaau salaati bikalas xadiis baynu soo marnay nebigu inuu tukan jiray bihalasi hiimo maw waktigaa had iyo jeer madowga ay dhulku yahay laakiin waagu baryay dhulkuna madowya ninkiiyo geedka la kala garanay halasku waa waktigaa marka halas hala galo kaa ha lagu fasiro waktigii u horeeyey subax hala iftiimiyana waktigii laga baxay halagu fasiro macnaha ka soo baxayaana ha noqdo qirada hala dheereeyo saddexdaa xadiis baa la isla akriyaya halas buu tukaday iyo subaxii hala caddeeyo iyo kiraduu dheereeyey saa la isla akriyaya madaxaasi sugeey sidaasi markaa waxa salaatu lfajri fii awali qasdiha waidaalu lqiraa'ati fiiha wahuwa huwa madhabu jumhuuri lculamaai wa minhum alaimatu halaaa ama alxanafiya fayarawna atakhiir waxujatuhum ظaahiru lxadiid xanafiyadu iyagu kanay qaateen labada xadiid kaa qaladka iyo kan kanay ku dhegeeno waxa asiru bisubxi subaxa hala cadeeyo markaa wadamada madhab alxanafiya lagu haysta haddaad tagto sida eeshiyadaas oo kale waad yaabaysaa un goorta subaxa la tukanaya markan aynu inagu ka baxnee dadku shaqo tagu meelahaasii marmarayo ayaa la aqiimayaa salaada ama la adaamayaaba dabeedna qoraxda un baaba kabixiddu in yar u tigsanaysa asfiruu wakaasi marka adigu almuhim si kale hadii loo dhigo waxaaba la odhan karaa asfiruda iyo bikhalasintu isma diidayaan way isfasirayaaba oo khalaskan uu nebigu tilmaamaya waa waktigan asbixuudaas inuu yii asbixuu bisubx subax hala iftiimiyo waa iftiin oo haddana madow ku jira d oo meel dheeraan waxba laga bidhaamin karay waxaa la diidayaa waagii on beri la galo salaadii oo jiirhkii ama waqti bahalkii aan ka horreynaya waagii fajrulkaadib la diidayaa waa taa marka waktigaa qalaskaah waa wakti dhulkii iftiimay xadiidkuna macnaha uu muujinayaa waxa weye salaada subax goorta la adaamaya ha noqoto marwaaga si wanaagsan loo arkayo qac waa inuu idhahdaa si fiican u muuqdaa waxaa qalada marka in la idhaahdo iska sii adaama inoo adaan muadinow inta aynu sunaysanayno iska cadaan doontaah way iska dilaaci inta aynu sunaysanayne dee adaankii waa wuxuu muujinayaa waktigii adaanka asalkiisuba wuxuu muujiyaa waktiga sunnaha aada leeda aan sii tukanana waa sunnihii waktigaba marka labadaasi haddii aada dhaafiso ka shisheeyaan waktiga labadiiba way kaa dayacmeen adaankii iyo sunnihiiba adaanku waa lilwaqti sunnuhuna waa raatibadii waktiga marka labaduba waa inay waktiga dhex dhacaan taa lagu xisaabtamo وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanه ana النabiy slى الlه عalyه wasalama qaala nebigu waxa uu yihi manaa waxaa laga waramayaa haddana goorma ayaa la odhan karaa waktigii qof wuu soo gaadhay oo salaadiisii adaabaa lagu tilmaami karaa goormaase la odhan karaa qofku waktigii ma soo gaadhin oo salaadiisii qadaabaa la odhanaya eg xadiis waliba su-aal aada isweydiin kartu jawaab u yahay waa tan jawaabteeda nebigu qaala wuxuu uhi man adraka min asubxi ragcatan qofka subaxa dad yahow ka soo gaadha ragcad qabla an taluca ashams intaanay qoraxdu bid soo odhan ayuu qofku ragcad tukaday labadii ragcadood faqad adraka subxa subxii wuu soo gaadhay oo salaadiisu waa adaa waman adraka rakcatan min alcasri qabla an tagruba ashams qoraxdu intaanay dam odhanin qofka hal ragcad dhammaystira faqad adraka alcasr casarkii wuu soo gaadho salaadiisu waa adaa xadiidkuna waa muttafaqun calayh mutafaq hadii la idhaha mutawaatirkii unbaa ka sareeya iyo xadiidu lmutawaatir ayuunbaa xagga darajo ahaan ka sareeya acla صaxiixi maa calayhi itafaqa fama rawa ljucfiyu sarda yuntaqa famuslimu kadaka fi shardi curif fama lishardi kayri dayni yagtanif manaa aclaa maraatibi saxiix toddobadaa bayd labadaa bayd lagu soo ururiyey toddobadaa marxaladood ka u sareeya waa ka ay labada sheekh soo saareen kitaabadooda kusoo saareen maha calaa shardihina laakiin ka ay kusoo saareen wey marka mutawaatirkii unbaa ka sarreynaya almuhim waxaad uga jeedataa subaxa waktigiisi waa lagu soo sheegay in waaga oo qacila iyo qoraxda u udhexeeya casarkaynu soo arkaynay in axaadiistu ay soo tilmaamayeen qoraxda oo nool intaan waktigu isfraar gaadhin intaan qoraxdu aada usii casaanin baynu aakhirka kusoo arkaynay laakiin xadiidkani waxa uu si cad u sheegay waktiga casarka ugu dambeeya inuu yahay goorma markay dan tiraahdo marka intaanay qarka la gaadhin haddii aanay dhicin haddaad ragcad ka soo gaadha buu xadiidku tilmaamaya dee casarkii wuu soo gaadhay qofkii adaa subaxiina intaanay soo bixin hadduu qofkii ragcad soo gaadho waa salaadiisii adaa marka salaadihii shanta ahaa intaan waktigoodii u dambeeyey bixin hadduu qofku ragcad ka gaadho ragcad salaadiisii adaabaa lagu tilmaamaya waxay lamid tahay untii jamca hadduu qofkii jamcii oo tukanaya hal ragcad kasoo soo gaadho waxaan leeyahay cafwan iskaga mid noqon maayo halkaasi jamca haddii uu kasoo gaadho dee atixiyaadka u dambeeya waa ku xidhan karaa iyaga ragcadda halka looga tirinaya unbu ahay waay marka mulaaxadadu waa midhkaas wey casarka waktiga u dambeeya inuu qorax dhacayo inuu qorax dhacayo faqad adraka alcasr waxa se xusid mudan dee inaanad odhanin waktigii u dambeeyey waa qorax soo soobax subax casarkana waktigiisii waa ilaa qorax dhaca eh ama iska qayil ama iska shaqayso inaanan odhan taasi arrin in weyn maaha arrin hagaagsan maaha taas oo qof cibaadada ilaalinaya waa salaatu lmunaafiq siduu nabigu xusiye calayhi salaatu wasalaam markuu saa sii eego qoraxdii oo dabeedna u iha ah, weli waa jooga casarka weli wuu joogaa marka dabeedna ay sii ku dhowdahay dhicidda naqara arbacan inuu yar kaga qarasqarasiiyo walimuslimi can caaishata radia allahu canha naxwu kan oo kale wa qaala sajda bedela rakca riwaayinka qaarkood baa tilmaamayay sajda uma qaala wasajdatu inamaa hiya rakca way isfasirayaan haddii sajdatun la yidhaahdo waa ragcad wey sujuud qofka ka gaadha qoraxdu intaanay soo bixin ama aanay dhicin wuu soo gaadhay salaadii adaabay u noqotay marka sujuud haddaad aragtay riwaanku sheegaya waa bimacna ragca taakhiiru salaati alcasri ila sfiraari shamsi laa yajuuz lianna hada waqtu daruura nuhiya can asalaati fiiha waktigaa in la gaadhsiiyo nabigu waa diiday xadiidkaa saxiixii siduu tilmaamayo talaatu saacaati kana nabiyu sala allahu calayhi wasalama yanhaana an nusaliya fiihin wa an naqbura fiihin mawtana marka waxaa kamid ahaa waktigaa qoraxdu ay sii xaroonayso وعn abi سacيidi الkdriي radي الlه عnه qala samictu rasuula الlahi slى الlه عalyه وasلم yquul waxa uu nebigu odhanayay laa salaata bacda الصبح subaxa dabadii salaadi ma jirto yaan la tukan xataa taluca ashams jeeroo ay soo baxdo si wanaagsan usoo baxdo walaa salaata salaadi ma banaano in la tukado bacda alcasr casarka dabadii mar haddii casarka la tukado xataa tagiiba ashams ilaa ay qoraxdu dem tidhaahdo walafdu muslim wuxuu yahay laa salaata salaadi ma jirto bacda salaati alfajr salaada waa berige walahu muslim waxa usugnaaday can cuqbata bni caamir saxaabigaa wuxuu ka warinaya alaatu saacaatin kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam saddex saacadood saddex jeer asalkeedaba marka saacad laleeya ta lixdanka daqiiqaha u qaadan ila berigaa may jirin waa saddex wakti wn intana eh, had iyo jeer saacad marka la ydhaha lixdankan mararka qaarkood babay ka badan kartaa mararka qaarkoodna wuu ka yaraan karaa marka saacad inta badan la idlaaqo laakin waa wakti un imika saddex jeer ayaa nebigu yanhaana an nusalliya fiihina inaanu tukano wuu noo diidi jiro saddexdaa jeer ha tukanina buu odhan jiray salaada wa an naqbura fiihina mawtaana inaanu kuwa yaga dhintay xabaalnana wuu noo diidi jiray wa an naqbura inaanu xabaalno fiihina saddexdaa jeer mawtaana dadka yaga dhintay waa noo diidayay saddexdaa jeer waa goorma xiina tadlucu shamsu qoraxdu marka ay soo baxayso baasiqatan iyadoo soo biriiqaysa oo bir soole xataa tartafica jeer ay kor noqoto waktigaa salaadii way xidhanta wa xiina yaquumu markuu istaagaya qaa'imu dahiira duhurka harkiisu kolkuu istaagayo waa harka digtii ayaynu nidhaahnaa markuu harku soo socodkii uu soo socday iyo soosii socodkiisii ay kala baxayaan ee uu bartamaha ku beegan yahay qaaimu dahiira xataa tazuula shamsu ilaa qoraxdu bartan ka leexato waxiina waktigiina wuu noo diiday salaada tadayafu shamsu qoraxdu ay u xaroonayso lilguruub inay dan tiraado markay isu diyaarinayso xiina tadayafu shams kolkay qoraxdu isu diyaarinayso lilquruub inay dan tiraado sidaasi baa markaas uu sheegay waxa uhi walxukmu thani cinda shaafici min xadiidi abi hurayrata bisanadin daciif wazaada waxa uu kordhiyey ilaa yowma aljumuca maalinka jumcaha mooyaane oo maalinka jumcaha waa la tukan karaa wakada abi daawud can abi qataata naxwi abi daawudna waa saas oo kale waaya xadiidkani waxa uu ka jawaabaya su-aal ah salaadaha mar walba miyaa la tukanaya mise waktiyo waxa jira aan la tukanayn marka dhowr jeer buu ayaa nusuustani ay tilmaantay dhowr ka riwaaye isdaba yaallo saddex jeer markay soo baxayso markay dhacayso iyo markay bartanka taaganta saddexdaa jeer mararka qaarkoodna dee kuwii dabcaabudka ahaa marna way ka hor caraabaan marna way ka daba caraabaan baasha marna way soo dhaweeyaan kuwa caabudo qoraxda marna way kasii daba caraabaan saynu ku arkaynay baaliyaalkii hargeyso deganaada marka shaydaankuna dadkaa caabudaya bahasha markay u sujuudayaan iyo markay daba ordayaan ayaa u dhigayaa geesihiisa si ay markaa isaga ugu hagaajiyaan sujuuddooda iyo salaadooda waktigan barhtankana wakti khatara weeye waktiga naarta la huriyo xiina tufjaru jahan